bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin amaa bacdu waxaan ku dhex jirnay oo aan soo haynay riyaad kitaabkii riyaadu saalixiin min kalaami sayidi lmursaliin lilimaam nawowi raximah llah <clears throat> baabu taxriimi alkibri walicjaab ay hada kani baabu taxriimi lkibri baabu bayaani taxriimi lkibri kibirka xaaraantinimeyntiisa caddayntiisii buu u baab yahay iyo walicjaabi iyo isla yaabka qofka ismahadinta uu qofka ismahadiyo yacni baabkan wuxuu u baab yahay kibirka inuu xaaraam yahay oo la xarimay isla weyninka walicjaabi icjaabkuna in la xarimay xarimayo xaaraam uu yahay icjaabku marka waa qofka inuu ismahadiyo oo asaga uu isla fiicnaado oo dadka kale inuu wax dheer yahay ay la noqoto oo waxa uu haysta cilmiga iyo maalka inuu aada iskula yaabo ayb qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi tilka taadaas addaaru alaakhiratu weeyaan daartii aakhiro ama tilka taadaas addaaru ee daarta ah alaakhiratu ee dambayso najcaluhaa waan yeelaynaa liladiina kuwii ayaanu u yeelaynaa laa yuriiduuna aan doonaynin culuwan saculuwi iyo kor noqosho fil ardi dhulka korkiisa inay ku kor noqdaan aan doonaynin walaa fasaadan fasaadna aan dooneynin waalcaaqibatu ciribtasan lilmuttaqiina ayay usugnaatay marka aakhiro waxaa iskale buu ilaahay leeyahay dadka aan rabin inay dhulka korkiisa isla weynaadaan oo aan ahlu kibirka aan ahayn kuwaas ayaa aakhiro iskale dhulka korkiisa fasaad kuwa aan ku rabin inay ku sameeyaan ayaa aakhiro iska leh aayadda marka waxay tahay mafhuumkeeda qofkii kibir badan ee inuu dhulka korkiisa ku kor maran rabo ma ahan qof daarta aakhiro uma sugnaanin qofkaas waxbana kuma laha wa qaala tacaala alla waxau yihi walaa tamshi ha soconin fi l ardi dhulka korkiisa maraxan xaal aad tahay mid iskibrinaayo adoo yacni isla weyn oo iskibrinayo dhulka korkiisa ha ku soconin bal cibaad raxmaan ilaahay markuu ka hadlaayey waxa uu tilmaamay oo cibaad aladiina yamshuuna cala alardi hawnaa dhulka korkiisa deganaan iyo yacni tawaaduc ayay dhulka korkiisa ugu socdaan iyagoon isweyneysiineynin ayb wa wa qaala tacaala alla waxa uu yihi walaa tusacir khaddaka linnaas walaa tusacir ha iilin oo ha leexinin khaddaka dhabar dhabankaaga ama daankaaga linnaasi dadka yacni ha ka leexinin walaa tamshi ha soconin fil ardi dhulka korkiisa maraxan xaal aad tahay midkii kibraayo ina allaha alla laa yuxibu ma jecla kulla mukhtaalin mid kasta oo kibir badan oo fakhuurin faan badan marka walaa tusacir khaddaka linnaas yacnii dadka daankaaga ama dhabankaaga ha u jeedinin oo ha ka jeedinin oo adoo ka kibraayo darteed nacam oo qofka markau qofka kale hadalkiisa oo kale uunan rabin wuxuu ka jeediyaa daanka iyo dhabanka ayuu ka jeedsadaa ayb marka kibirkaas ayaa la diidayaa dhulka korkiisana kibir ha ku soconin aayaddii kalena waxay ahayd walaa tamshi fi lardi maraxa inaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuulaa dhulkana yacni ma dildillaacin kartid buurahana dherer kuma gaaraysid marka bani aadamkaas iska daciifka abaa ah tahay tartiib iskaga soco dhulka dhulka korkiisa naam wamacnaa tusacir khadaka linnaas ay tamiiluhu aada leexinaysid wa tucridu bihi aad ka jeedinaysid can innaasi dadka takaburan calayhim isla weynin aada korkooda iskala weyntaa dartiis nacam waalmaraxu atabakturu weeyaan waa waa waa kibirka faajeertanka iyo kibirka wa qaala tacaala alla waxa uu yihi ina qaaruuna qaaruun kaana wuxuu ahaa min qowmi muusaa muuse qowmkiisa ayuu ka mid ahaa fabaqaa calayhim fabaqaa waa kibray calayhim iyagoo korkoodu ku kibray wa aataynaahu waxaanu siinay min alkunuusi kaydadka xaggooda maa ayaan siinay shay ina mafaatixahu furayaalkiisa latanuu-u ay cuslinayso bilcusbati jamaaco jamaacadaas oo ulil quwati xoog u saaxiib ah qasnadihiisa yacni furayaalkooda waxay culays ku ahaayeen jamaaco xoog badan oo intaas oo nin oo xoog leh ayaa furayaalkiisa keliya culays buu ku ah inay qaadaan yacni iska dhaaf qasnadihii iyo waxay ku jiray waa nin marka ilaahay xoolo badan ou siiyey weyaan id qaala lahu qowmuhu id waqti qaala lahu uu ku yidhi qowmuhu qowmkiisa ay ku yidhaahdeen isaga laa tafrax warniyow ha kibrin faraxa dalkan waxaa loo jeedaa laa tatakabar ha isla weynaanin oo niyaho ha kibrin ina allaha alla laa yuxibu ma jecla alfarixiina kuwa kibirka badanoo maalka ku qooqo oo ku kibro ilaa qowlihi tacaala laga gaaro fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard dee markaas wuxuu ku yidhi qaala inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii ilaahay maalkan wuxuu ii siiyey buu yihi cilmi iyo aniga igu jiro oo aan aqaano habka maalka loo soo saarto ama calaa cilmin cindii bimacnaa waxaa weya ilaahay wuxuu igu siiyey ogaal alle oo i og yahay inaan aniga istaahilo xoolaha nacam waa ku kibray marka ilaahay marka dadkii weliba ninkan maalkiisa dadka waa lagu imtixaanayo wuxuu soo baxay asagoo aada iyo aada ziinadiisii iyo wixiisii wata ayuu la soo baxay fakharaja calaa qowmihi fii ziinatih qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunyaa yaa layta lanaa midla maa uutiya qaaruun dadkii waxay yidhaahdeen alla hoogeenna ee qaaruun wixii la siiye oo kale maxaana loo sii waaya annaga dadkii aan cilmiga lahayn ee reere adduunye iska ahaa kuwii kalena cilmiga lahaana waqaala aladiina uutu lcilma weylakum thawaabu ullahi khayrun liman aamana wacamila saalixan ilaahay thawaabkiisa u wanaagsan qofka mu'minka camalka saalixaana la yimid waxaan ninkan oo haysta waxba ma ahan berri bay tegayaan marka maxaa ku dhacay fakhasafnaa bihi waan la gooynay isagii iyo bidaarihi iyo guryihiisi daartiisiiba al arda dhulkan la gooynay isagii iyo daartiisii maali mar unbay isla wada halaagsameen dadkii marka shalay dhahaayey ninkaan xoolaha la siiyo kalemaana la siiyo waxay haddana yidhaahdeen waasbaxa aladiina tamanaw makanahu bilamsi yaquuluun wayka ana allaha yabsutu risqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdir lowlaa amana allahu calayna lakhasafa binaa haddii ilaahay galladiisa aynan ahaa lahayn annagana dhulkaana lala goyn lahaa bay dheheen marka laakiin dadkii ilaahay cilmiga iyo basiirada qalbiga uu siiyey waxaan inaynan waxba ahaynoo ninkan lagu halaagayo way ogaayeenoo way garanayeen alaayaat wacan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal nabigu waxau yihi laa yadkhulu ljannata jannada ma gelaayo man ruux kaana fii qalbihi qalbigiisa ou ahaaday mithqaalu daratin yacni dhuuri caso wax la eg oo min kibrin kibir ah dhuuri caso wax la eg oo kibir ah qofkay qalbigiisa ku jirto jannada ma gelaya buu yiri nabiga sal ll ly salam faqaala rajulu ninbaa wuxuu yihi ina rajula ninku yuxibu wuxuu jecel yahay an yakuuna thawbuhu maradiisu inay ahaato xasanan mid wanaagsan oo qurux badan wa nacluhu kabihiisana xasanan inay qurux badnaadaan buu jecel yahay yani taas kibir miyaaba uu leeyahay nacam ayb qaala nabigu wuxuu yihi ina allaha alla jamiilun alla waa mid yacnii sifaadkiisu ay qurux badan yihin oo wanaagsan yihiin isaga oo wanaagsan yahay daatadiisa iyo sifaadkiisaba alle wanaagsan waay alle oo wanaag iyo yacni loo loo loo nisbeeyo waay yuxibu wuxuu jecel yahay aljamaala quruxda iyo wanaaggana ilaahay waa jecel yahay alkibru ee kibirku badaru lxaqi xaqa oo laga santaago weeyaan wa gamdu nnaasi iyo dadka oo la xaqiro laba tilmaano nebiga kibirka ku sheegay marka dhar cusub iyo dhar nadiifa qofka oo wata ma ahan kibir ee kibirka waxaa weeyaan qofka marka xaqa loo sheego inuu sanka ka taago uunan ogolaanin nacam xaqi inuu diido oo ka san taago waqamdu naasna waxa weya dadka inuu xaqiro kibirka marka qaarkiis gaalnimo waayo nacam oo kufriga waxaa kamid a anwaacu lkufri alkufru lmukhrij can ilmilla kufriga diinta looga baxo waxaa kamid a mid la yiraahdo kufru istikbaarin wa ibaa kufri oo diidmo iyo isla weynin waa midkii ibliis uu ku dhacay ee markii la yidhi sujuud aadam u sujuud markii la yidhi waxa uu yidhi lam akun liasjuda libasharin khalaqtahu min salsaalin min xama-in masnuun qaala aasjudu liman khalaqta tiina see ugu sujuudayuu yidhi ma waxaan u sujuudaa wax aada dhoobo ka abuurtay buu yidhi amarka ilaahay buu kasan taagay walidaa culammadu waxay yidhaahdaan amarka ilaahay oo la diido haddii kibir ou la xiriirsado kibir iyo diidmo hadday la xiriirsanto waa gaalnimo haddii qofka amarka ilaahay uu diido isagoo og inuu xaaraan ku jiro waxaas aysan u banaanayn shahwo un markaa ay ku qaaday gaalnimo ma aha iyadu waa un dembi kabiiray noqonay markaas alimaam maxamed ibnu nasr almarwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaah wuxuu leeyahay atarku maca alibaa'i kufrun naam amarka ilaahay oo laga tago haddii diidmo lagu daro iyo yacni diidmo qayaxan iyo kibir lagu daro gaalnimo waa laakiin bimujaradi tarki amarka alloo laga tegay un keliya iyado bimujaradkaas gaalnimo ma aha shaygaas hadduunan iskiis gaalnimo u ahayn yani ashyaada laba kale ah wax isaga iskiis gaalnimo u ah shayga iskeed iskiis gaalnimo u ah isaga waa baabkiis waa gooni waxaan laakiin hadduunan iskiis gaalnimo u ahayn awal waajibkan in laga masalan salaadoo laga tago waa laysku khilaafay sideeda inay gaalnimo u tahay kibir maa ku xambaaray mase wax kale la dhihi maayo iyada salaada laakiin acmaashii kale masalan waajibaad waajib kamida min alwaajibaad ayaa samayn la yidhi waa diiday ma samaynayo yidhi waxuuna ku daray weliba kibir nacam maanaa anoo kalaa waxaas oo kale la yidhaahdayo yidhi nacam ama markaan soomayo wuxuu yidhi aniga masaqiiraan dilay oo kale u leeyahy nacam soomaalida waa isticmaalaan kaas nacam waajibkii ilaahay xataa wuxuu ka dhigaa inaan lagu lahaynba isaga nacam soo ma garanin haddii marka ibaa iyo istikbaar hadduu la socdo salaadii tukaan la leeyahay gacmo maan mayrmayri karaayuu leeyahy nacam kama gaara gacan dhaqdhaqid iyo waxaas aniga nacam waxaas wadaadaan uga tegay iyo wax lamida nacam waxaasoo kale waa gaalnimo waay nacam maxaa yeele tarkigiisa waxaa la socdo isla weynin iyo kibir ha la socdo nacam laakiin qofkii matsalan waajib baa la saaray waa ka tegay war waxaan maxaa uga tegay insha allah haddii ilaahay na soo hanuuniya waa shahwo iyo wax lamida nabiyullaahi aadam wuxuu ka tegay geedii ha cunin la yidhi buu koray amarkii allou khilaafay laakiin ibaa iyo istikbaar kuma khilaafin isaga markii dambe alla uu yidhi alam anhakumaa can tilkuma shajara waaqul lakuma ina ashayaana lakumaa caduwun mubiin qaala rabbanaa dalamnaa anfusanaa buu yidhi nacam waaba isgaaray soo uma jeedid marka masalada iyaduna waa sidaa nacam ayb kibirku marka waa dunuubta ugu waaweynuu kamid yahay alimaam ibn lqayim adda wadawaa dunuubta afar qeyboodu u qeybiyey dunuub malikiya dunuub boqortooyo iyo wuxuu yidhi dunuubun shaydaaniya dunuub shaydaan iyo dunuubun sabuciya dunuub dugaagnimo iyo dunuubun bahiimiya afartaas u qeybiyey kibirka wuxuu ku daray dunuubta koowaad ee malakiga malikiga ah maxaa yeele kibir ilaahay baa iska leh adiga bani aadana taa malihid walahu lkibriyaau fi samaawaati waalardi haddii marka adiga aa kibir la timaadid ilaahay baad sifadiisa kula doodeysaa nacam waa dunuubta marka mulkiga alla lagula murmay kamid tahay kibirka uu ka mid yahay waana dembiga ugu horreeya ilaahay lagu caasiyey ibliis oo ugu caasiyey way waana dembi min min dunu waxaa weeyaan min min dunuubi alquluub waa dunuubta quluubta gasho wa nacam kibirku qofka qalbiga ayaa ayuu ka gelaa nacam waa marka dhinacyadaasoo dhan marka laga fiiriyo kibirku aada u daran yahay marka ayb ee dunuubta shaydaanigana waxaa weeyaan xaasidnimada iyo wax lamidka shaydaan in lagu daydo waan shaydaanka xaasidnimada shaydaan baa looga daydaa maxaa yeele aadam uu xasday sujuuddii uu ka xasday cunsurkii aadam laga abuuray buu ku ceebeeyey uu ku xasday nin kastoo xaasida dembigiisa waa dembi shaydaani ah oo shaydaan ku uga dayanayo waa ku waa martabada labaad oo dunuubta shaydaaniga ugu xun adunuubu shaydaaniya waxaa kamid a dadka oo loo qurxiyo macaasida waxaa ka mid a ah dadka oo loo fool xumeeyo daacada ilaahay nacam oo cibaadaadkii iyo salaadii iyo in laga cusleeyo dadka macaasidii iyo yacni loo loo qurxiyo heesihii iyo muustikadii iyo aflaamtii iyo dadka in loo qurxiyo bidcadii baa soo gelayso dadka loo la baro bidcadii oo bimacnaa yani dadka loogu yeero maxaa yeele shaydaan buu shabaha bidco iyo mukhaalafa rabbi cidda dadka farta waa un shaydaan ninkii asagana shaydaan wakiil uga noqdo arrimahaas dembigiisu waa shaydaan bu ayuu shabahay soo ma garan marka culamaa usuu waxay gelayaan dunuubtooda waa dunuub shaydaaniya dunuubta nooceeda saddexaad wuxuu ku sheegay sabuuciya dunuubta sabuuciyada waa midda dugaagnimada dugaagou shabahaa qofka oo waa maxay qofkii qofkii tabar daran dil xoolaha ka dhac kii yani dhiba yani dadka isbaarooyinka la dhigto iyo waxyaabaha noocaas waa dunuub sabuuciya waay naam tawahub cala alkhalqi khalqi waa lagu korboodo oo la la dhibo oo la dhaco oo la boobo oo la dilo iyo waxyaabaha lamidka dhan waa dunuub sabuuciya ayuu ku sheegay nooca afaraad dunuubun bahiimiya layidhaha waa dunuub waa qofka wuxuu shabahaa xoolaha nacam dunuub dunuub lbahimiya waxaa soo galo wax kasta oo shahwatulbatni walfarji ah waxaad aragta calooshaada un dherji waxaa ku dherjinaysa ha fiirinin farjigaaga xaraan iyo xalaal ha kala saa ha u kala saarin ku soco <coughs> kaas marka waxaa la yidhahda dunuubun bahiimiya naam waa hunguri weyninka iyo zinada iyo waxaas shahawaadka la xiriira dunuub bahimiya ibnulqayim raximahullah wuxuu yihi marka khalqigu wuxuu u badan yahay dunuubta bahiimiga ku badan nacam maxaa yeelay nin kastaa ma awoodi karo kuwa kale dugaagnimada xoogay u baahan tahay iyo awooday u baahan tahay dadka o dhan awood ma wada laha soo ma garanin dunuub shaydaaninimadu iyadoo laftirkeeda waa un noocaas wuxuu u baahan yahay nin aftahana oo dadka baadilka u qurxi karo nin walba uma qurxi karo baadilka dadka ka caajis dadka intuga qaarkood kuwa melikiga kadalika ayaguna nacam laakiin dadka midahan dambe qof kasta waa awoodaa yani marka waxaa weeyaan dunuubtu marka inahaas u qeybiyey nin kastoo marka meesha uga jiro inuu ilaahay uga toobad keenaa la rabaa tan kale yacni dunuubtanu ha kala darnaato laakiin kulligeed qofku naar unbay aroorinaysaa oy gelinaysaa nacam waxaa laga yaabaa qofku inuu dunuub u haysanin hunguriweyninka iyo zinada iyo foolxumadaas yacni shahwatulfarji walbadni un in layska dabagalo in dunuub uunan u haysanin uu yidhi aniga yaan dhibaayo oo kuleeyahay nacam waxma dhiba aniga oo waxuu uhaystaa dunuubta dhan dhibka keliya midda sabciyada bisa u haystaa dunuubta midaan bahiimiga dunuub uma haysto tan qalbigiisa maalin walba ku arooreyso kibirka iyo waxa lamidka ah iyo yacni dadkii uu xaqiraayo iyo uma arka dembi waana ka weyntaha waxaan oo dhan maxaa yeele ilaahay buu munaasaco kula jiraa waxaa laga yaabaa khalqigii inuunan munaasaco kula jira alla oo kula jiro yaa daran labadooda marka mid alla ou kula jiraa daran marka dunuubtu waxay u baahan tahay in la daraaseeyo oo la ogaaday u baahan tahay wax badanna laga ogaado marka alkibru kibirku bataru lxaqi xaqa oo laga kibro weeyaan waqamdu naasi iyo dadka oo oo la xaqiro ummaddii oo ixtiqaar lagu sameeyo la xaqiro la yaso muxuu yahay kan wuxuu la eg yahay ma jiraan waa eber waa baaba wuxuu la yacni laa yusaawi shay wuxuu la mid yahay male waxyaahaas o dhan dadka in lagu yaso ma banaana rawaahu muslim badaru lxaqi dafcuhu weeyaan riixitaankiisa xaqa oo la riixo waradduhu iyo ku celin calaa qaa-ilihi lagu celiyo nacam ayb xaq oo qaa-ilkiisa lagu celiyo hadday marka dabcan shahwo iyo tahayna waa sheegnay hadday tahay yacni ku-celintaas kibir iyo yacni diidmo oo la socdo waa gaalnimo iyadana oo kufru istikbaarin wa ibaa ayay noqonaysaa ibliis ilaahay kufriga oo ka sheega kaasuu ahaa oo waxa uu yihi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kana min alkaafiriin rawanam eh, waqamdu nnaasina ixtiqaaruhum weeyaan wacan salamata bni lakwac radia allahu canhu ana rajula nin akala cinda rasuulillahi nabiga agtiisa oo ku cunay sala allahu alayh ali wasalam bishimaalihi bidixdiisa oo ku cunay faqaala waxa uu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalam kul biyamiinika war midigtaada wax ka cun nin yahow qaala waxa uu yihi laa astadiicu ma awoodaayo ma awoodi buu yihi qaala waxau yihi lastadacta allow aadan awoodin alla ilaahay kuma karsiiyuu yidhi maa manacahu ninkaa uma diidin ila alkibru kibri unbaa u diiday waaba kan baada iyadoo xadiidkii hore waa kan mid tafsiirba u noqon karo maxaa nabigu ninkan wuxuu ku yidhi war midigta wax ka cun waa amar nabi sala allahu alayh ali wasalam markaasu wuxuu sameeyey ma awoodi buu yidhi waana awoodaa kibir unbuu saa u yeelayaa gacanta ma ka go na mala-ayn wuu awoodi kara inuu ku cuno kibir unba u yaala nebiga waa habaaray sal l slam ayb famaa rafacahaa qaala waxau yihi famaa <coughs> rafacahaa ma kor yeelin gacantiisa ilaa fiihi afkiisa uma kor yeelin gacantii meeshii bay uga qallashay mar dambe ko afkiisiiba waa gaarsii waay gacantiisii ayb qofku waa ku dhacay haddii uu yani sidaan oo kale yeelo hadda laftirkeeda waa dhici kartaa inay ku dhacdo walidaalika eh, dadka marka la yiraha war midigta wax ku cun midigta wax ku cad tan maxaa loo sameeyey u kuleeyahay nacam bidixda maxaa anila igu sameeyey wax tanoo kale ay lamid tahay nacam isagoo awoodo amarkii rasuulka loo sheegaa inuu qiyaas aan jirin la imaado iyo wax uu og yahay yacni inaynan isu qiyaasmaynin inuu la yimaado sunnada nebi uga hortago dhibay leedahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya shu'miga iyo dhibaatada ay leedahay mukhaalafada rasuulka sala allahu alayh wali wasalam rasuulka oo la khilaafo rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriyey marka cuntada iyo cabidda labadaba midigta lagu cuno shaydaan aan la shabihin maxaa yeele nabiga wuxuu yihi sal lla ly slam shaydaankaa bidixda wax ku cuno marka shaydaan inaa shabahda ma aha wacan xaariata bn wacan xaarihata bni wahbin radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam yaquul alaa uhbirukum ma idiin sheegaa biahli nnaar ahlunaarka ma idiin sheegaa dadka ahlu naarka ah kullu cutullin mid kasta oo xaqa ka qallalan weeyaan oo yacnii kullu cutullin mid kasta oo xaqa ka qallalan jawaadin ururin badan oo xoolo ururiyo oo aan xaqii xoolaha lagu lahaa ka bixinin mustakbirin oo isla weyn oo haddana isla weyn naam xaqii yacnii kama qoyana waa ka qallalan yahay xaqii jawaad weeyaano waa xaqi waa ururin badan yahay waana mancin badan yahay waa waa kee waa waa wixii waa ururinaya xoolihii xaqiina ka gudan maayo mustakbirin oo isla weyn maxalu shaahidka mustakbirintaas muttafaqun caleyhi wataqadama sharxuhu fii baabi dacafati lmuslimiin ayuu kusoo hormaray ayb wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu waxau yihi ixtajat iljanatu jannadii iyo naartii ayaa dood ayaa doodeen janno iyo naar ayaa doodeen way murmeen oo waa doodeen fa qaalat innaaru naartii waxay tiri marka waxaa laga qaadanayaa janno iyo naar baa doodeen mar haddii la yidhi inay abuuran yihiin jannada iyo naarta oo jannada iyo naarta hadda inayba jiraanba oo haddaba ay diyaarsan yihiin aayad xadiidkanna waa tusa aayadaha qur-aankana waa tusayaano jannada ilaahay markuu ka sheekeeyey uciddat lilmuttaqiin uu yihi naarta uciddat lilkaafiriin uu leeyahay <clears throat> nabigaa ayaa soo arkay sala allahu alayh waali wasalam leylat lisraa marka bacdi ahli lbidac oo waxaa jira jannada dhahaya ma abuurna hadda iyo naarta gadaala laga abuuri doonaa bay leeyihiin sababta ku xambaartana waxay leeyihin hadda hadday abuuran yihiin yaa gelaya hadeertaan aakhiro unbaa jannada naarta la galaayo marka malaayacni bay noqonayay kuleeyihin waxaas ayaga marka caqligaas iyo mar haddii nasku uu sheegay jannadii naarta inay abuuran yihiin khalaas sidaa in la yeelo waa abuuran yihiin weligoodna ma baaba-ayaan jannada i naarta waa jirayaan faqana <clears throat> faqaalat innaaru naartii waxay tiri fiya aniga dhexdeyda waxaa ah aljabbaaruuna dadka isla waa yacni isla waaweyn kibirka walmutakabiruuna iyo kuwa yacni mutakabiriinto kibirka badan fiya aniga dhexdeeda waxaa aljabbaaruuna kuwa dad qasbidda badan oo yacni dadka iska sarraysiiyo waalmutakabiruuna iyo kuwa isla weyn waqaalat iljannatu fiya aniga dhexdeeda waxaa ducafaau lmuslimiin muslimiinta kuwooda tabarta daran wa masaakiinuhum iyo masaakiintooda faqada allaahu baynahumaa ilaahay baa kala saaray oo kala xukumay inaki adiga aljannatu jannadii haddaad tahay raxmatii inaki adiga aljannatu jannadii yaad tahay raxmat <coughs> raxmatii naxariisteydaa tahay arxamu biki waan kugu naxariisanayaa man ashaau ciddaan doonaan kugu naxariisanayaa ayib wa inaki adigana annaaru naar baa tahay adiga adiga haddaad tahay naar baa tahay adigana cadaabii cadaabkaygaa tahay ucadibu biki waan kugu cadaabayaa man ashaau ciddaan doonayaan kugu cadaabayaa walikilaykumaa labadiinana calaya aniga korkeyga waxaa ah oon isa saaro oon isu xil saaray mil-uhaa yacnii walikilaykumaa labadiinna waxaa idiin sugnaaday caleyha aniga korkeyga idinkugu sugnaaday mil-uhaa buuxinteeda yacni mid kasta inaan buuxiyo ayaan isa saaray buu leeyahay ilaahi subxana wa tacaala maxalushaahidka waxay tahay jannada dadka gala waa ducafaa lmuslimiin naartana dadka ugu badan waxaa weeyaan eh, dad mutakabiriin oo isla weyn maxalushaahidka marka waa halkaas baabka iyo xadiidku meeshaas iska waafaqayaan ayb rawaahu muslim eh, walikilaykumaa calaya mil-uhaana de ilaahay waxuu isu xil saaray inuu buuxiyo labadaas naarta iyada xadiidkii wuxuu ahaa laa tazaalu jahannam jahannama ka zuuli mayso yulqaa fiiha in wax lagu tuuraayo lagu tuuraayo wataquulu hal min masiid iyaduna ay leedahay ziyaado ziyaado ay malabsanaysa markaas ilaa marka dambe yacni ilaahay xataa yadaca rabu lcizati fiiha qadamahu ilaa rabu lciza gomadiisa ama cagtiisa ou saaro jahanamo ilaahay cag isaga u qalantou leeyahay oo annaga aanan qaabay karin tan makhluuqana aan shabihine oon u ekayn marka eh, fatanzawi jahanama markaa isku soo urureysaa fataqulu qad qad qad bay leedahay nacam xadiis bukhaari muslim iyo ay werinayaan fataqulu waxay dhahaysaa qad qad bis bis igu filan bis bis bay leedahay jannadana marka ilaahay ka zuuli maayo dadku ka zuuli maayo inay gelayaan oy gelayaan oy gelayaan ilaa boosas ay jannada ka bannaan yihiin dadkuwi dadkii ilaahay jannada uu gelinayeyna adduunka joogayna ay wada galeen dhulna uu ka bannaan yahay weliba markaasu ilaahay dad abuuraya qoom ayuu abuuri doonaa jannadii is ayuu gelinaa marka marka cadliga ilaahay bay kamid tahay naarta ilaahay dad uma abuuraayo dad aan shaqaysanin naar ilaahay uma abuuraayo baynamaa laakiin jannada waa fadli ilaahay waayo aan shaqaysana xataa waa iska gelina ilaahay subxaanahu watacaala nacam riwaaya waxaa jirta bukhaari ku dhacday oo dhahayso naarta ilaahay dad bau u abuurayaa nacam raawidaa isdaba mariyey riwaayadaas marka culamada qaladay ku xukumeen nacam riwaayadaa riwaaya oo qalad riwaayadaa qaladka oo ku jiraa sanadka daahirkiisa waa saxiix laakiin riwaayada waxaa ku jira yacni isdabamarin meeshii jan jannadii ahayd baa naartii uu ku raawiguna de waa iska qaldami karaa qofka carabkiisa iyo ah, kelimada iyo wax lamidka riwaayaadka saxiixa midaas waay rawaahu muslim can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal rasuulku waxau yihi laa yandur illaahu ilaahay ma eegayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaa man jara isaarahu qofkii macawistiisa jiido bataran liajli batarin kibir dartiis qofkii u jiido qofka maradiisa ama surweel ha ahaado ama qamiis ha ahaadee qofka jiido kibir dartiis u jiido ilaahay ma eegayo ma fiirinayo cuquubadan marka waxaa iska iskaleh dharka dadka u jiido waa nimankaa laga hadlaya haweenku ma aha haweenka axaadiida kusoo aroortay in nabiga uu yiri yurkiina shibran taakay hoos u raaricinayaan umu salama ay tiri idan tankashifu aqdaamuhunna hal taaka keliya hadday anqowga ka hoos mariyaan markay soconayaan waxaa laga yaabaa inay faydanto eh, cagtooda iyo in la arko markaasuu wuxuu yidhi Eh, yurqiina markaas waxay raaricinayaan eh, wuxuu tilmaamay eh, dhudhun oo kale diraac ha raariciyeen dhudhun hal dhudhun hoosa u jiideen haweenku ayagu saas waa shanigooda laakiin ragga isbaalku waa ka xaaraam dharka inay anqawga ka hoos mariyaan waa ka xaaraam haddii marka uu kibir u sameeyo ilaahay aakhira ma eegayo il naxariiseed maba ku feerinayo cuqubadaas uu leeyahay haddii uunan kibir aynan ka ahayn laakiin oo iska jiidana iyada laftirkeeda naar baa loo yaboohayo xadiidkii eh, saxiixa ah wuxuu ahaa maa asfala alkacbayni fa fi nnaar wixii anqawga ka hooseeya naar baa iskale nacam oo qofkiisa naaru ku gelaya naam xadiidkaas marka waa waa itlaaqay ma kala saarin kibir iyo keyrkiisba xadiid kalena wuxuu leeyahay isbaalka dharka la jiido ma eh, laga hoos mariyo isaga laftirkiisa kibir ahba makhyala weeyaan buu yiri nabig sal ll ly slam min almakhyala oo waa isaga kibir ahba soo ma garanin eh, markaan gaarnana kitaabu libaaska iyo aadaabu libaaska meeshaasaan uga hadli doonaa insha allahu tacaala wuxuu intaas ka badan hadda maxalushaahidka waxay tahay kibir qofkii u jiido cuquubada ku dhacaysaa waa saas in ilaahay uunan naxariis uunan ku fiirinaynin uunan u naxariisanaynin marka waxaa laga qaadanayaa xadiidka kibirku inuu xaaraam yahay nacam muttafaqun caleyhi wacanhu qaal kibirku socodka u geli karaa dharkau galaa waxau geli karaa yacni eh, meelo fara badan buu galaa wa canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka waxau yihi halaahatun saddex laa yukallimuhum allahu ilaahay la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yuzakiihim ma dahirayo dunuubta kama dahiraayo walaa yanduru ilayhim xaggooda ma fiirinaayo naxariiseed walahum cadaabun aliim cadaab xanuujiye ayaa u sugnaaday ayay leeyihiin shaykhun zaanin shaykhun oday zaanin oo zaani ah zinaysto maxaa yeele nin oday ah oo yacnii shahwadii iyo wixii yacnii sida nin dhallinyara oo kale aynan ku ahayn ee yacni dawaacidii zinada ugu yeeraysaa yar iyadoo saa ay taho haddana zinadii ka daba ordaya waa ka daranya nin dhalinyaro ah marka nacam oo dawaaci shahwa ay aada ugu xoog badan tahay ama dawaacidii yacni shahwada ahay saasaa marka waxaa loo leeyay isaga ee ma ahan in laga wado ninka dhalinyarada hadduu zinaysta dhibaato inay lahayn ma aha dhibaatay leedahay iyadoo laftirkeeda laakiin waa sii kala foolxun yihiin wa malikun nin boqor ah oo kadaabun been badano ah isagana waa boqor ciduu ka cabsanaayo ma leh oon alla ahayn marka maxaa beenta ku xambaa inuu dadka been u sheego siyaasadda dhan hadda waxaa laga dhigay been qofka haddaba hadduu run sheegaba inuunan waxba maamuli karin yaa laga dhigay markaasaa nin walba un been iska sheegaya wacaa-ilun mustakbir iyo wacaa-ilun mid faqiiro mustakbirun isla weyn nin faqiiro haddana isla weyn ninkan dawaacidii oo ku kibri lahay ma haysto isaguna maxaa yeelay dawaacil kibri maxaa waa maalka magaca waxaa weeyaan jaaha male ninkan waxaas o dhan ma haysto kibir maxaa u geeyey marka nacam waa nin iska xoola la-aan oo faqiir iska ah haddana markuu dadkan hadda ma arkin markay aroosayeen oo kale waa iska faqiir waxaa laga yaaba inuu deyman tiro badan inta galo doon inuu ku aroosaa laga yaabaa nacam waxaa laga yaabaa inuu intaas yacni lacaga aan la qiyaasi karin inay ku baxdo konton kun iyo wax lamida ma haysto kontonka kun waa deynuu ku jiraa duula yani waxaa laga yaaba laba sano saddex sano deyn gudud un inuu markaas galo oo ku jira waa caa-il mustakbir ah waa isla weynyaana faqiir nacam ayb aada tan yani annaga mujtamaceena caa-ilun mustakbir aaday ugu badan tahay nacam qofka waxba haysan haddana yani dadka ha baryin adiga waxaa kala duwan qofka isagoo faqiira haddii uunan dadka baryin oo dhar fiican qaato oo unan dadka iyo wax tuugsanin taas iyada tacafufaa la yiraha waa fiican tahay waa cafaaf waa dhowrsanaan laakiin inaad dadka istustusto inaad xoolo badan haysato waxna aadan haynin lama raba naam rawaahu muslim alcaa'ilu alfaqiiru weeyaan wacanhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama rasuulku waxa uu yidhi qaala allahu tacaala xadiidu lqudsi waa alcizu cizigu izaari weeyaan izaarkayga macawista hoose waalkibriyaau kibirkuna ridaa-i waa go-a kore faman yunaasicunii qofkii igula dooda cadabtuhu waan cadaabaya yacni waxaa weeyaan kibirka iyo cizigu min sifaati illah weeyaan <clears throat> alcizu walkibru ilaahay tilmaamihiisay ka mid tahay waa alla uu leeyahay ninkii marka isaga iska dhigo <clears throat> oo yacni isla weynaado oo dadka yacni iskala weynaado ismahadiyo waa qof marka ilaahay tilmaamihiisa kula doodayo oo kula murmaayo <clears throat> faman yunaasicunii qofkii igula dooda cadabtu waan cadaabaya rawaahu muslim wa canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal baynamaa xilli rajulu nin yamshi ou soconayo oo soconaayo fii xullatin oo ku soconaayo xullad xulla waxaa weya dharka isku jooga ah go-a iyo iyo go-a hoose iyo go-a kore oo isku jooga ah oo isku midabkana ah badlada iyo tucjibuhu nafsuhu tucjibuhu ay cajab gelinaysa nafsuhu nafsadiisa yacni nafsadiisu ay cajaa'ib gelinaysa dharka oo wato iyo isaga sida uu yahay iyo naftiisiibaa cajaa'ib gelinaysa isaga <clears throat> murajilun ou yahay mid shanleey mid mid mid shanleeyey ra-sahu madaxiisa murajilun ou yahay mid yacni u shanleysan yahay oo shanleeyey ra-sahu yacni madaxiisa shanleeyey yakhtaalu ou kibrayo faajeertamayo fii mishyatihi socodkiisa hab socodkiisuna ou kibir yani ku jiro nacam oo uu ku kibrayo hab socodka socodka marka waa lagu kibraa nacam waa waxaa dam aada yani daahir u ah waay nacam ayb waxaa laga yaabaa marar hore yani qofku see socod uu kibraa qofka inuu is yiraahdo laakiin hadda yani waa waa aragtaan ayb oo qofku yani ciribtii iyo qaar inay faraha foodooda ku soconayaan ciribta kor kor u qaadayaan inay cirka soo taabanayaan aa umalhaysi nacam waana kuwa ilaahiyna walaa tamshi fi lardi maraxan inaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuulan qaar yacni waa isleexleexinaya maanta dhan ah, labada dhinac isku leexleexinaa kibir iyo xoog iyo wax aan ku jirno iska iska muujinaa waxaas oo dhan cibaaduraxmaan ma ahan saa ma yeelan waa cibaaduraxmaan aladiina yamshuuna cala alardi hawnan hawnan marka waxay tahay si tawaaducay dhulka ugu socdaan tartiibay u socdaan ma ahan macnaheeda nacam oo waa nebiga calayhi isalaatu wasalaam markuu soconaayo yani kutubu shamaa'il waxay leeyihiin kaanamaa yanxadu ama yanxadiru min sabab meel yacnii eh, buur oo kale taag ah inuu ka hoobana ayaa umaleysaa yani markuu dhul siman ku soconaayo kaanahu inuu meel ka degdega buur oo kale inuu yani ka hoobanayo sida uu socodka u boobsiinayo nabiga sal ly slam marka yani socod boobsiintu iyo kala laba waayo laakiin waxaa la diidayo waa in socodkii qofka uu ku kibro ou adduunka inuu kala ahaayo u iska dhiga nacam waxaas aa jeedid cudurada noocaas oo kale ah kibirka iyo imaamu nawowi sida uu majmuuca ku sheego nufuusta liidato ayaa lagu salladaayo cuduradaas cudurada noocan waxaa lagu sallamaa buu yidhi al-anfusu alkhisiisa nufuusta aadka u liidata haddaad fiiriso waa noocaas u nacam waxaan hadda socodka yacni isla kala jejebinayo waa qof naftiisa aan ku kalsoonayn oo liito isaga dhan oo haddii la fiiriyaba dhahayo maxaa layga fiirina aniga nacam wax yacni naftiisu ay ku jirta liidnaashowa nacam yakhtaalu fii mishyatihi yakhtaalu oo ku kibirtamaayo fii mishyatihi habsocodkiisa id khasafa allaahu ilaahay baa la gooyay bihi isaga dhulkuu la jaray id khasafa allaahu alla waa la jaray bihi isaga alarda yacni dhulkuu la jaray fa huwa isagu yatajaljalu midkii quusaayo weeyaanu degaayo fi lardi dhulka dhexdiisa ku degaayo ku quusaayo ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha ninkaa yani sida u socday ilaahayba dhulka la jaray ilaa maalinta qiyaama waa sii socdaa mutafaqun calayhi murajilun ra'sahu ay mumashituhu madaxiis uu shanlaysan yahay yatajaljalu biljiimeyni laba jiim weeyaan ay yaquusu ou quusayo wayanzilu ou degaayo wacan salamata bni lakwac radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yidhi laa yazaalu rajulu ninku ka zuuli maayo yadhabu binafsihi naftiisa inuu la tegaayo xataa yuktaba ilaa lagailaa la qoro isaga fil jabbaariina dadka yacni jabbaariinta oo dad qasbida badan oo kibirka badan dhexdooda in lagu ilaa lagu qoro fa yusiibahu marka ou asiibo maa asaabahu wixii iyaga ku dhacay rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan ayuu yidhi nacam sanadkiisa waxaa ku jira cumar bnu rashid alyamaami waana daciif ninkaa nacam qofku yacni naftiisu inuu la tegaayo oo uu yacni ismahadinayo isla weynaanayo ka zuulimaa ilaa dadkaas lagu daro manaa xadiidku sidaa weyn yadhabu binafsihi ay yartaficu oo kor noqonayo wayatakabaru oo isweyneynayo baabu xusni lkhuluqi xusnu lkhuluqa dabeecad wanaagga fadliga ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay baabkan isaguna qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi wainaka adiga lacalaa khuluqin dabeecad dusheed ayaa tahay cadiimin oo weyn dabeecad weyn ayaa ku taagan tahay khuluqa nabiga ee la waaweyn yaha laleeyahay muxuu ahaa caaisha la weydiiyey radia allahu canha waxay tiri kaanat khuluquhu lqur'aan aan nabiga dabcigiisa wuxuu ahaa qur-aanka qur-aanka uu dabaqaayay isaga ayaa marka eh, qur-aankii ayuu ka tarjumayay dabeecaddiisa saasay ahayd ayb dabeecad wanaaguna marka waxaa u asala eh, qofka weji furfuran dhibkiisa oo uu dadka ka haysto wanaaggiisana inuu siiyo nacam shayga wanaagsan oo qofka la siiyo dhibkaaga oo aada ka celiso iyo inaad muslimiinta u weji furfurnaato dabeecad wanaaggu taasaa u asala nacam wa qaala tacaala alla waxa uu yihi waalkaadimiina algayda waalkaadimiina kuwa cabburinayo oo celinaayo algayda carada kuwa celiyo dadka mutaqiinta waxaa weeyaan kuwa caradooda celiyo waalcaafiina can innaas dadkana iska cafiyo laba dabeecad oo min yani xusni lkhuluqa kamida weeyaan wacan anasin radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku wuxuu ahaa axsana annaasi dad midka ugu wanaag badan khuluqan xagga dabeecadda xagga dabeecadda dadka ka ugu dabeecad wanaagsan buu ahaa muttafaqun calayhi oo yacni dadka ugu habdhaqan wanaagsan wa canhu qaal maa masistu diibaajan isna anas waxaa laga wariyey waxau yihi maa masistu ma taabanin masistu waa siinka hore waa maksuur waa hoos dhigan yahay masastuna waa loo dabdiyey nacam oo in la kor dhigo masastu la yiraa nacam masistu baase mashhuur ah nacam maa masistu ma taabanin buu yidhi diibaajan eh, xariir ah, diibaaj nooc xariirta ka mid ah. walaa xariiran xariir ma taabanin alyana ka jileec badan min kafi rasuulillahi sal alla ly slam nabiga alyani calaa cashiisa riwaayad waxaa jira iyaguna saxiixa ah, ee soo arooro nabiga gacantiisu inay kakanayd sheegayo oo ay gacantiisa nabiga inay kakanayd oo ay cuslayd weliba nacam cali oo warinaayo oo anas lafti yani cali iyo keyrkii ay warinayaan nacam marka tan iyo riwaayadkaas see lagu jamcinaa xaafid ibn xajar wuxuu leeyahy waxaa lagu jamcinayaa adayga lafahay ka wadaan adayga waxay kala jeedaan lafaha xagga lafta nabiga sal ll ly slam gacantiisa lafteeda waa weyneyd wayna adkayd dhinacan kale kalena waxaa laga wadaa jileecana waxaa laga wadaa yacni maqaarka maqaar ahaan marka waa u jilicsanayd laf ahaanna waa u weyneyd waa u kakaneyd waxaa kale uu leeyahay waxaa lagu jamcin karaa si kalena waa sheegay waxay tahay in la yidhaahdo Eh, yani si kalena macno kalena wuu ku jamciyey oo adu macnahaas un ka ka agdhow ah, taana u sheegay oo loo jeedo wuxuu leeyahay jilaaca waxaa lagu xambaarayaa khilqada yani gacantiis waxay u abuurnayd inay jilicsan tahay eh, eeadaygana waxaa lagu xambaarayaa shaqada iyo uu ku qaba jiray iyo yacni sida uu gacanta yani waxa uu ku qaba jiray iyo shaqooyinka adag uu ku qaba jirayna iyo marka adeega ay yani ukhuduucay dhinacaasi ahdiisa labadaasoo ku kala jamciya midda horead moodaa ta horo isaga laftirkiisa uu hormariyey walaa shamamtu walaa shamamtu walaa shamimtu labadaba waa loo dabdiyay iyada nacam ma ursanin buu yidhi maca raaixatan caraf udeeg qadu hadda ka hor adyaba ka yacni udgid badan oo ka wanaag badan min raaixati rasuuli rasuulillahi sal ll ly slam rasuulka caraftiisa yacni shay la carafsado oo rasuulka ka caraf badanna weligay ma ursanin buu yidhi ma nacam walaqad khadimtu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkaan u khidmeeyey walaqad khadamtu rasuulallahi baan u khidmeeyey sala allahu alayh waali wasalam cashra siniina toban sano famaa qaala lii ima dhihin qadu hadda ka hor weligiis uffin ima dhihin ufin ima aanu dhihin weligay ufin ima dhihin yani bimacnaa weligay uf ima dhihin uf waa hadal xun oo yani zajri yani ilmaha lagu wax looga zajriyay waxaa xun yani weligay uf ima dhihin marka anas dabcan nin yaroo ahaa marka nabiga loo keenayo weligiis ima dhihin uf uf nabiga sal lla ly slam walaa qaala lishayin shayna ma dhihin facaltuhu aan sameeyey lima facaltahu maxaa waxaa u samaysay ima dhihin walaa lishayin shay lam afcalhu aanan samayninna alaa facalta kada war maa waxaa samaysid ima unan dhihin muttafaqun caleyh yani weligay waxaan sameeyeyna maxaa u samaysa ima dhihin wax aanan samayninna maxaa u samey weysa ima dhihin soo ma garanin ufna ima dhihin weligay marka nabiga dabeecad wanaaggiisa ka tarjumay tan dabcigiisa wanaagiisa ayuu ka tarjumaa muttafaqun caleyh muddo toban sano ah muddo yar ma aha toban sano muddo aada u badan maca dalika toban sano ayuuna intaa hataa ka maqan wacan sacbi bni jathama radia allahu canhu qaal hadaytu rasuulallahi rasuulkaan u hadiyeyey buu yihi sala allahu alayh wali wasalam ximaaran dameer waxshiyan dameer farow baan u hadiyey nabiga sal l slam faraddahu calaya waa igu soo celiyey falamaa ra'aa markuu arkay maa fii wajhii wejigayga waxa ku sugan markau arkay waxoogaa inaan dhibsanaayo qaala waxa uu yidhi innaa anagu lam naruddahu calayka kuguma aanan celinin ilaa annaa xurumun ilaa liannaa anagu inaan nahay maahane xurumun ay muxrimuuna inaan xaj ama cumro aan xarmannahay maahane qofka muxrimkaana de ugaarsi waa ka xaaraan taas unbaan kugu soo celiyay kuguma celiyeen buu yiri nacam marka qalbigiisii ayuu marka yani u diidaya inay wax galaan diyadii markau nabiga u keenay wuxuu is yiri am adiga ku necab yahay u isdhahaya qof saasuu ku yiri xadiidkan marka sacd ibnu jathama radia allahu canhu xadiid kalaa jiro oo isagana yani abu qataada xadiidkiisa saasoo kale dameer farow buu soo ugaaray saxaabadiiba u keenay nebigay u yimaadeen saxaabada ma cunaa bay dheen waay xarmanaayeen abu qataada isago ma xarmanayn markaasuu nebiga yidhi axad u ishaare ma idinku jiraa maya qof yacni la dilay ma idinku jiraa maya iska cunuu yidhi marka labadan xadiid marka waxaa lagu kala xambaaraa abu qataada yacni iyaga uma uunan ugaarin abu qataada iskiisa u ugaartay ayaguna ugu yani uma aynan tilmaamin ugaarta ugaarsiga soo ma garan kan sacbi ibni jathaamana waxaa lagu xambaaraa isaga eh, in nebiga dartiisa usoo ugaaray ugaarkan nebiga dartiisa usoo ugaaray marka eh, sidaa darteed marka qofka muxrimka haddii meesha lagu ogaay qof muxrima haddaa ku ogeyd meesha isaga ah usoo ugaartay ma banaana haddii kale taxaayulkii baa meesha ka bilaabanaya qof kastaa marku rabo inuu wax ugaaro inuu yiraahdo qof xalaale inta u dirsado war orod bax iisoo ugaaro inuu yiraahdo imaanayso taana ma banaana marka xadiidka sacab calaa kullin macnihiisa wuxuu ku dhacaa nebiga oo muxrima ayuu ugu talagalay ugaar ugaarkan xadiidka kaleo abu qataadana wuxuu ku dhacaa isagana eh, inuuna iyaga ugu talagelin oo marka isaga uu isu ugaaray marka qof isaga ugaarsanayay oon muxrim ahayn hadduu hilibkii adiga kuu keeno waa iska qaadanaysaa muxrim ba ahaatida laakiin macallushaahidka hadda uu u keenay waa maxay hadiyada nebiga inuu qaadan jiray dadkana uunan ku celi jirin haddii sabab sharci ah oo hadiyadaa lagu celiyo ay jirtana nebiga calayhi salaatu wasalaam qofku waa u sheegi jiray si uunan ugu qaadanin in isaga la xumaynayo tan kale iyadana waxaa lamida taas abujahm ninkii la dhihi jiray nebiga marow usoo hadiyeeyey xoogaa naqshadaysan salaaduu ku tukaday waa fiiriyey nebiga markaasuu yidhi maradan salaadeyda iga mashquulisaye ordaha qaada wa-tuunii biambijaaniyati abijahm abijahm maradiisa aan calaamadaha lahayn ii keena yani maradii waa ka bed waxaa muuqanay inuu ka bedeshay mid kale inuu uga bedeshay nacam haddii sabab marka sharciga uu jiro qofkii in loo caddeeyo ama sidii laga yeeli karoo kale qof uu ka yeelo dabeecad wanaagay kamid tahay muttafaqun calayhi wacan inawaas bni samcaan radi allahu canhu qaal sa'altu rasuula allahi sala ll ly slam nabigaan weydiiyey can ilbiri walismi faqaala waxau yihi albiru xusnu lkhuluq birigu waa dabeecad wanaag walismu dembina maa xaaka fii nafsika wixii naftaada ku noqnoqda weeyaan wakarihta aada nacday an yadalica calayhi nnaas inay dadka kugu arkaan rawaahu muslim khayr oo dhan maxaa lagu soo koobay xusnu lkhuluq meeshaas weeyaan maxalu shaahidka wacan cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma qaal lam yakun rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku ma ahayn faaxishan mid yacni xun walaa mutafaxishan waxyaabaha xunxun mid isku kallifana ma ahayn aslanna ma ahayn mid af xun af xumadana iskama raaraadi jirin oo iskama keenkeeni jirin oo ma isku kallifi jirin wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray ina min khiyaarikum kuwiina idinkugu khiyaarsan waxaa ka mid a waxaa weeyaan axsanakum akhlaaqan kan idinkugu akhlaaq kan idinkugu akhlaaq wanaagsan yaa idinkugu khiyaarsan buu dhihi jiray muttafaqun calayhi wabillahi towfiiq wsala allah w slam alaa nabiyina mxamed wala ali sabi slm